ka waramayaa musanifku raximah اllahu tacaala halkan waxaanu markaa yidhi tanuu ku bilaabay masaladan ugu horreysiyey masalada cidda lagu tukanayo wain wajada hadduu helo bacd almayiti ama wain wujida haddii la helo bacdu اlmayiti meydkii wax kamida gusila waa la maydhi wa kufina waa la kafni wasuliya calayhi waana lagu tukan ma qof dhammaystiran unbaa lagu tukadaa mise haddii meydka qayb ka mida la helo waa lagu tukanayaa ayuu musanifku raximahu llahu tacaala halkan uu kaga waramaya marka waynu kala qaadaynaayo qaybtan aynu helnay in ay meyd ka maaragtay ka go'day iyo inay cid aan meyd ahayn ka go'day haddii markaa ay ka go'day cid aan meyd ahayn qof nool sida tuuggii gacantii laga gooyay oo kale ama gacan qisaas loo jaray oo kale dee waa la duuduubaya in maaragtay la aaso inta la duuduubo maro lagu duuduubo la aaso ayaa fiican lakiin salaad lagu tukan maayo ilan qofkiibaaba noole sidoo kale haddii aan qofka inuu geeriyooday la garanayn de iyadana kol hadii aan lana malaynin lana garanaynin inuu geeriyooday dee qof aan weli geeridiisii la ogeyn isagana lagu tukan maayo sidoo kale hadii waxaan aynu helay xubinkan aynu helay uu qof meydaba ka soo go-ay si qofka lagu tukaday laftiisii oo isagii inta la maydhay lagu tukaday oo loo dhammaystiray salaaddiisii iyo axkaamtiisii oo dhan gacantanoo markaa meel ay ku dhacday lala-aana dib laga helay dee inta la maydho laduubaa la aasaya laakiin salaad dambe dee ma jirto oo meydkii waatii lagu tukaday haddii laakiin meyd aan lagu tukan ee lala'a ah, bahal cunay qayb kamida la helay madaxiisii baa la helay gacan baa la helay lug baa la helay xataa wax yar haddii dheg la helay bay yidhahdeen tin ataa ad timihiisi haddii hataa la waa la hagaajinayaa deetana waa lagu tukanayaa kadibna waa la aasaya wuxuu yidhi maxay markaa u cuskadeen waxaa la soo guuriyaa in saxaabada qaarkood ay ku tukadeen cabdiraxmaan ibni cataab ibni asiid gacantiisiiyo yowma aljamal inta markaa lagu dilay gorgor uu soo qaatay ayaa markaa qaarna waxay hahdaan makuu ku soo tuuray maki aad baa igu soo fog tahay qaarna waxay hahdaan yamaamo oo halkan maanta riyaad ay tahay taasaana u dhow oo dee qacatuljamal dee ciraaq bay ahayd kuufay ahayd halkaasaa markaa u dhowaan karaysa yamaame laakiin de maka iyo madiine aad bay uga soo fogyihiin marka meeshii la doona waaa laga helay ninkaa lagu tukaday gacantiisa markii la helay ayaa markaa la tilmaamay waana de meydkii aan lagu tukan diyaarin baynu nooga baahnaa wax kamidana la helo intii kamid intii la diyaariyey waa lagu tukanaya wman maata min almuslimiina fii xarbi اlkufaari bisabab min asbaabi qitaalihim qabla inqiضaaءi اlxarbi lam yugasal walam yusala calayh waman maata qofkii geeriyoodo min almuslimiina muslimka ka midoo fii xarbi اlkufaar dagaal gaalo lagu dilay bisababi min asbaabi qitaalihim wuxuu ku dhintayna ay tahay sabab ka mida asbaabtii dagaalka nimankaa lagula jiro qabla inqiضaaءi اlxarbi baanu dhintay intaan dagaalkii dhammaanin ninka isagaa lam yugasal la mayri maayo walam yusalla calayhi lagu tukan maayo bal yunsacu canhu hiyaabu اlxarbi waxaa laga siibayaa dharkii dagaalka wayudfacu fii maa baqiya wayudfanu waana lagu aasi fii maa baqiya min hiyaabi dharkiisa waxa ku soo haray waa shahiidkii shahiid اlmacraka qofkii shahiidka ahaa waxaa u waajibaya kafankii iyo aasidii waxaana xaaraan noqonaya maydhigii iyo salaadii maba banaanaanayaan xaaraan bay noqonayaan oo waxaa saxiixa ku sugan min xadiidi jaabir radi allahu tacala canhu can abiih ana shuhadaa uxudi lam yugasaluu walam yusala calayhim dadkii uxud ku geeriyooday nebigu iyagoo dhiiggoodii laha la aasay buu yidhi lamana maydhin lagumana tukan marka waxay culammadu halkaa ka qaateen anaha ana asalaata calayhi hayru mashruuca in lagu tukadaa inaanay mashruuc ahayn hadaanay mashruuc ahayna dee xaaraan bay noqonaysa kadalika gasluhu gasligooda iyo mayridooduna inaan mashruuc ahaynoo ibqaaa liahari اlcibaadati weeyaan sidii kii muxrimka ahaaba aynu ulahayn cadar iyo waxaa waa laga ilaalinaya madaxiisiina waa la banaynayaayo raadkii cibaadada la reebayaa halkana ninkani dhiiggiisani waa cibaado waa kuu ku janno tegay markaa waa loo daynayaa lagama maydhayo waa la kafanaya laakiin waxaase lagu kafanayaa dharkiisa waxaa laga saarayaa dharkii dagaalka sida de koofiyadii birta ahayd iyo diricii da maarata dagaalka ee dee birta ahaa iyo wixii lamidkaa wixii xabadda maaragtay lidka xabada ah abaddu iskaga celinaya shafka ku xidhnaa iyo waxyaalahaasaa laga saar lakiin dharkiisii kale caadiga ahaa ayaa loo oo lagu aasay hadaba saddex shardibaa meesha yaalla qofkani waa inuu ku dhintay dagaal gaalo lagula jiro waa ko dagaalkii muslimkaa baxay hadduu doona xaqba ha noqda way noo soo socda waa in wuxuu u dhintay ay tahay asbaab sababtii dagaalka wuxuu ku dhintay waa inay dagaalka tahay oo de ama xabadi ku dhacday xabadda ama muslin ha ama gaal ha ama isagoo de gaalkii ay saryanayaan uu god ku dhacay ama wax lamido ama faraskiisiiba uu ka dhacay waa in sababta geeridu ay dagaalka tahay ama xabad ku dhacday ha noqoto ama wax kaloo la kulmayba ha noqoto laakiin haddii aanay sababtu dagaalkii wuu xanuunsaday dagaalkii lagu jiro xanuunsaday si allu isaga xanuunsaday ama wadnahaaba istaagay de markaa sababtu ku dhintay dagaalkii maaha waa arka qof si caadiya u dhintay buu noqonay shardiga saddexaad ee meesha yaalla waa qabla inqidaa alxarb waa in qofkani uu geeriyoodo iyadoon dagaalkii lagu kala calaf qaadin oon dagaalkii dhammaan laakiin haddii dagaalkii isagoo dhaawaca intuu dhammaaday lasoo dhaawa dhaawacii la kala gurtay oo dhaawacii lasoo qaaday uu iska ahaayo uu mar dambe dhaawacii u dhinto dee sidii qofka muslimkaa loo aasi jiray baa loo aasayaayo dee sacd ibni mucaad iyo dhaawaca markaa noqotay lama sheegin in markaa salaadii iyo laga daayey iyo mayrigii markaa saddexda shardi de waxa weya shahaadadii baaba ku xidhanoo inuu de dagaal gaalo ku dhintay sababtii dagaalkana ku dhintay labadaas aggii shahaadadii qabla inqidaai xarbina iyadana dadkaa dhaawacaah muslimiinta lama sheegin in sidii shuhadada loola dhaqme daahirku waxa weeye in sidii dadka caadiga ah loo aasay dharkiisa in markaa loo daayo waa iska sunna iyadu oo haddii de maaragtay wax kale lagu aaso lagu lagu kafano iska caadi way bannaan tahay bay leeyihin culammadu haddii dharkiisi markaa ay ku filaan waayaan de waa la dhamaystiraya wuxuu yidhi haddaba waman maata fii xarbi ahli اlbagyi min ahli اlcadli gusila wasulliya calayhi fi asaxi اlqowleyn waman maanta kii dhinta fii xarbi ahli اlbagyi dadkii fallaagada ahaa dagaalka lagula jiro qofka ku dhinta min ahli اlcadli ee dalki dadkii qumanaa isagu ah dadka qumani waayo waa wixii dowladda la socday fallaagadii dowladda muslimkaa ah ku baxday dee kolka loo maaro waayo ee tallaabooyin dhowraa ah la maraya tallaabooyinkii oo dhan ay ka soo gudbaan waa lala dagaalamay dagaalkaasina dagaal xaquu noqonaya faqaatilu latii tabqii xataa tafia ilaa amri illaah wey haddaba dagaalkaa xaqaa laba qolo muslimiina ah ku diriraysa qolo fallaagaa iyo qolo de iyagu markaa qumanoo toosan oo ahlulcadliya haddaba qofkii ahlulcadliga ka dhintaa waa shahiid laakiin waxaa la odhanayaa waa shahiidun fi اlaakhirati la fi axkaami dunyaayo qowlka asaxulqowleynka sheekhu uu yidhi wuxuu yidhi khusila wasulliya calayhi waana la maydhayaa waana lagu tukanaya sidii qofka caadiga ah. markaa shuhaadadu waa afar baa layii waa saddex shahiidun fi laakhirati waaddunya waa kii aynu soo maraynay dagaalka gaalada ku dhintay iyo shahiidun fi alaakhira laa fii axkaami اdunya mid aakhiro de shahiid oo axkaamtii hahaad shahiid kale laakiin axkaamta adduunyada sidii qofka aan shahiidkaan loola dhamayo waa kan iyo dee dad fara badan kii daacun calooleedka ku dhintay gabadhii maaragtay isku go'day waxyaalo fara badan bay sheegay qofkii markaa qarqoomay kii dabka ku dhintay ama maaragtay waxawy kii la qaniinay kii wax ku dumeen qofkii aalibulcilmigiiba isagana yidhaaheen qofkii aalibulcilmiga ahaa ida maata calaa alab اlcilm hadduu siduu alabulcilmiga ugu jiray ugu socday uu ku dhinto de isaguna fii sabiil illaahi ku jiro isaga laftiisuna waa shahiidun fi axkaami alaakhira ayay culammadu yidhaahdeen almaqtuulu ulman qofkii si dulmiya loo dilay waxay soo geliyeen almeyitu cishqan maca alcifati walkitmaan oo xadiid baa soo arooray man cashiqa facafa famaata fa huwa shahiid laakiin maqaal baa ku sugan xadiidka sixadiisa haddii qofkii inta jacayl ku dhaco uu dhowrsoonaado qarsadana ilaahayna kaga boqo oo deetana sidaa u u dhinto waxaa la yidhi isaga laftiisuna ajarkii shahaadada ayuu leeyahay de horta waxa weyaan inuu cafiif noqdo oo wixii ilaaliyo maaragtay inay dembi iyo ujeedda uu ka ilaaliyo runtii arrin aad iyo aad u culus weyan iyadoo ilahay waxa uu ka wixii uu ku dhacay waxa qofku isku maamuli karana ma aha oo dee qofku jacaylka iyo nacaybka ma maamuli karo waa arrin qalbi marka haddii uu markaa laakiin ku ilaaliyo sharcigii aanu ka gudbin wixii ka soo gaaraya gaadhaani de waa arrin culus xadiiskaasi ma so lakin xadiiska sixadiisa wax ka siiye marka kuwa maxaa odhanayaa shuhadaa shuhadaa alaakhira waxaa kaloo jira shuhadaa fii axkaami dunya laa fi alaakhira dad shahiid ku noqonaya adduunyada uun laakiin aakhira aan shuhada ahayn baa jirade waa qofkii gaalada la dagaalamaya ula dagaalamaya istus qaatala riyaaan sumcatan geesinimo raadinaya magac raadinaya dee kuwaasi inagu markay dhintaan le qalbigii ma ogino dee waynu axkaamtii shahiidka ayaynu marinayna laakiin aakhire marka lasoo saaro de danaata naarta markaa lagu gurayo wuxuu ihi wasulli ale fii asaxi lqowleyn labada qowlkooda sixadaba laba qowlba meeshan ku sugan qoladan ku dhintay ahlulcadliga ka dhintay qowl waa ka aynu sheegnayo dee wuxuu leeyahay shuhaadadoodani shahiidnimadoodani waa xaggii aakhirada uune dee qofkan qof muslimaa dilay gaalma kuwii nabigu calayhi salaatu wasalaam uusan ku sameeyeyna dad gaala laysabay ahaayeen markaa isku mid ma noqonayaan xaggaasu ka eegaya asalkuna qofkii muslimee geeriyooda waa in la maydho oo la kafano oo lagu tukado la aaso saasa asalku ahaa shuhadaa uxud baa ayaynu aragnay in laga soo reebo sidii lagu samaynin deetana xukunkii wuxu noqda dadkan gaalaa laysay kani markaa lamid maaha buuli qowlka kalena wuxuu leeyahay de mayana kuwaaba waxa loogu tukan waayey dagaal xaqabay ku dhinteen kana dagaal xaquu ku dhintay markaa farcun taradada bayna aslayni waa wixii la odhan jiray farac laba asal u dhexeeya qofkii gaalku dilay iyo wuxuu udhexeeya qofkii si caadi isaga dhintay ama de gurigiisa jooga xaqdarro lagu dilay ma kaasaynu raacinaa qofkan xaqdarrada un lagu dilay isagoo gurigiisa iska jooga ee muslimka kala dilay mise kaa dagaalka gaalada lagu dilay kaana wuxuu ka shabahday xaggan dagaalkan lagu dilayo kanna wuxuu ka shabahday qofkan muslimka ee dilaya iyo maaragtay de wiiisyo aan ahayn de markaa dagaal gaalo lagula jiro markaa qowlna dhinacaasuu raacinaya midna dhinacan raacinaya wuxuu yidhi wayugasalu sibt aladii nufiqa fiihi اruuxu walam yastahila wayukafanu walaa yusallaa calayhi fain lam tunfaq fiihi اruuxu kufina wadufina qof saddexaad xukun saddexaad buu ka hadlayaayo man yusallaa caleyh weli waxaynu ku jirnaa man aladii yusallaa caleyh qofka lagu tukanayaa waa ayo wuxuu inoo soo sheegay qaybtii la helay wuxuu inoo soo sheegay shahiidkii inaan lagu tukanayn wuxuu inagala soo hadlay qatiilu ahli اcadli ahlucadliga ciddii laga dilay wuxuu ka hadlayaa iminkana dhiciski wayuasalu waa la maydhi buu asiqtu dhiciski aladii nufika fiihi ruux nafta lagu afuufay walam yastahila si aan dhawaaqin markuu soo dhacay wayukafanu waana la kafani walaa yusala alay se lagu tukan maayo fain lam tunfaq fiihi ruux haddaan nafta lagu afuufin kufina waa la wadufina waana la aasaya yacni lana mayri maayo laguna tukan maayo isaga laftiisa mafhuumiye manduuq waxaa kaaga soo baxaya ilmihii yaraa soo dhashaye deetana dhintay haddii uu dhawaaqo dadkiibuu la mid yahay ilan walam yastahilla waa ka halka ku yiri halkaasaad mafhuumka ka qaadanaysa walam yastahilla waxa weeye waa markii uu soo baxay ma dhawaaqin ama ma dhaqdhaqaaqino wax nolol sheega laguma arag haddii wax nolol tusiyo lagu arko kadibna haddana sidaa ku dhinto waa qof weyn oo kale bacda nafki ruuci wain yasix fakalkabiiri yujcalu baad soo haysati markaa dad nolol wax sheegaya ku aragto halkaasuu maraya afartii xukumo way waajibayaan haddii aan wax nolol sheegaya lagu arag waxaynu eegaynaa miyuu gaadhay wakhtigii nafta lagu afuufayo afar bilood ma gaadhay mise ma gaadhin hadduu afar bilood gaadhay waxaa u waajibaya mayrigii iyo kafankii aasidii salaad samale oo lagu tukan maayo haddii aanu gaadhin waxaa iska mustaxaba bay yidhaahdeen inta la kafano in la aaso baa iska mustaxab noqonaysee waxba uma waajibayaan wuxuu ihi walow ikhtalaa man yusallaa calayh haddii uu ku milmo la kala garan waayo qofkii lagu tukanayey iyo biman laa yusallaa calayh qof aan lagu tukanayn sulliya calaa kulli waaxidin minhum ama sallaa qofku uu ku tukan calaa kulli waaxidin minhum mid kastoo ka mida wayanwii waxaanu niyoon annahu huwa aladii yusallaa calayhi inuu kii lagu tukanayey yahay waxaa la kala garan waayo qof salaad in lagu tukada ahaydi qof aan lagu tukanayn gaal iyo muslim baa meel ku wada dhintay deetana jirkoodii baa isbedelayoo waa la kala garan waay waa kee gaalkii waa keesa muslimkii shahiid iyo midaan shahiid ahayn baa meel la kala garan waayey ma kanaa shahiidkii mise waa kan kale labaduba waa muslim laakiin midna waa shahiid midna shahiid maaha dee shahiidkaan lagu tukan karin lagu tukanaya markaa maxaa la samaynaya musanifku wuxuu ku yidhi labada mid walba waad ku tukan marka markaad ku tukanayso inuu kii yahay baad niyon yani inuu kii yahay baad niyon saasa cibaarada inoo tahay lakin waxaa loo jeedaa yani waad qaydaysaayo hadduu kii yahay waxaad niyoonaysaa asalaata calayhi in kaana huwa aladii yusalla caleyh inaad ku tukanayso hadduu yahay kii in lagu tukadaa ahayd hadduu muslimkii yahay haddaanu shahiidkii ahayn saasaad niyoonaysa sifo kalaa jirto kaba sii fiicanoo ay culammadu jeclaysanayaan in labadii hal mar lagu wada tukado wixiiba inta laysu wada keeno intaad wixiiba isu wada keento baad hal mar ku wada tukan kasta odhanaysa allahuma kfir lilmuslimi minhum waa gaaladii allahuma kfir lilmuslimi minhuma gaal iyo muslim mesha ku wada jira ilahu kii muslim ha u dembi dhaaf warxamhu wacaafi wacfu canhu waakrim nuslo wasix mudkhalow ilaa aakhirihi marka hadda muslimkiiba ducaysay gaalkii niyadiina de waad qofka kooda muslimka ku tukanayso laakiin markan kale waaad niyoonaysaa waxaad niyoonaysaa inaad ku tukanaysa hadduu yahay kii lagu tukanayay oo niyada lafteedii ayaaba dee shardi ku jirta laakiin sifadan labe ee markaad isu geysay niyadii waxaa la yihi shardigii kuma jirtay dee salaatuljanaasaha waad jasminaysaa salaatuljanaaso saxa inaad tukanayso ciddaad ku tukanayso maanad kala gerin almuslim minhum baad niyoonaysa taasaa markaa fiican marka halkan laba arimood baa kulmay qaacido waa waxaa jiri jirtay ahayd ida ijtamaca alxalaal wاlxaraam gulliba alxaraam saba maaha maantana maxaynu sameynay ya gulliba alxaraam aynu ku soconay maanta maanta laguma soconin oo meeshan waxaa la yidhi qof musina xaqiisa meesha ku baxay marka qof musina xaqiisa intuu meeshina waa waajib iyo xaaraanba maanta is haysta waajib iyo xaaraan marka qof muslina xuquuqdiisii intii ay dhici lahayd waana laga ixtiraasi karaya xaaraantii maadaama laga leexan karayo san la samayn karayo sidan un ha la sameeye baa la yidhi yaan xaqii muslimka la tuurin baabu xamli اljanaazati wاdafni halkan waxaa lagaga waramayaa baabkani xamlu اljanaazati wاdafni qaadidii meydka iyo aasidii wlafdalu sida fiicani an yujmaca waa in la kulmiyo fii xamli ljanaasati marka janaasada la qaadayo bayna tarbiici tarbiic iyo walxamli bayna alcamuudeyni labada tiir dhexdooda in laga qaado labadaa in laysu geeyo ayaa fiican fain araada axaduhum axadahumaa labada midkood hadduu doonayo falxamlu bayna alcamuudeyni afdalu labada camuud inuu dhexdooda qabta ay marka xamlu bayna alcamuudeyn sameeyo ayaa wanaagsan janaasada markii la qaadayo oo dadku ay qaadayaan waa lagu qaadayo laxashkii afar logood buu leeyahay laba qaabba waa loo qaadi karaa mid xamli bayna alcamuudeyn baa la yidhaahdaa midna tarbiic baa tarbiic waa fargeeso waa in afar ninta ay hareeraha ka galaan oo midba uu rukun qabto inuu midba lu qabsado waa tarbiica waa afargeeska waxaa kale oo jira alxamlu bayna alcamuudeyn labada tiir dhexdooda oo waa in saddex qof qaadaano labada rukun ee hore uu qof labada dagood saarto madaxana ka dhex bixiyo labada rukun ee dambena laba qof kala qabtaan kaa xaml bayn alcamuudeyn baa la labada tiir baa lagu dhexdoodaa laga qaaday oo dee qofkan hore ayaa laba tiir ku dhex jira taa horena tarbiic baa la waa afargees marka wuxuu yidhi sida fiicani waa inaad labadiiba samayso oo marna aad intood xagga hore ka gasho aad degta saarato labada degood ka kala ridood saa u qaado mar kaloo afargees loo qabanayo ragga qaarkood nimba lu qabsanayana adna aad lu qabsato oo markaa taas maxaa saa loo jee dee labadana la ysku khilaafsan yahay keebaa fadli badan marka markaad labadiiba samayso kii doonaabaha fadli badnaadee dee waad samayso waad la timid marka saasaa horta marka hore wanaagsan bay yidhahdeen haddii aanay labadii ku suuro gelayna labadii midun inaad samayso ay noqoto waxa weeye alxamlu bayna alcamuudeyn baa fadli badan maxaa yeelay iyada ficilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laga soo guuriyey inuu nabigu sacd ibn mucaad radia allahu tacaala canhu sidaa u qaaday sanadku qawi maaha laakiin waa laga soo guuriyey e, sacd ibn mucaad inuu nabigu sidaa u qaado waxaa kale oo sugan sacd ibn abi waqaas radia allahu tacaala canhu cabdiraxmaan ibni cawf janaasadiisii inuu sidaa u qaaday labada camud dhexdood tarbiicuna isaguna saxaabada laftooda wuu ka soo arooray laakiin ka hadda nebigana ka soo arooray saxaabiga axad alcasharati mubashariin biljana ka mid ahaana uu kaba kaba sugan ka asaxday taasay culammadu jeclaysanayaan wayustaxabu waxaa la suneeyaa an yusraca biljanaazati janaazada in lala de nebiga ayaa ina faray asricuu biاljanaaزati janaasada la degdega fain takun saalixatan fakhayru tuqadimuunaha ilay wain taku siwaa dalika ama ayra dalika fasharun tadacuunahu can riqaabikum hadday fiican tahay khayr baad ula degdegaysaa hadday xun tahayna shar baad iska dhigaysaa xadiikuna saxiixaynku ku jira wa an yakuuna الnaasu amaamahaa waxaa la jeclaysanayaa dadku inay hor socdaan wa biqurbihaa una dhowaadaan dadka la socda janaazadu inay ka horeeyaan una dhowaadaan oo xadiid cabdillahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma laga warinayo ayaa waxa uu leeyahay ra'aytu الnabiya salى اllahu عalيه wasalama yamshi amaama اljanaazati wa abaa bakri wa cumar waxaan arkay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo janaazada hor socda abubakar iyo cumarna iyagoo hor socda ayaan arkay markaa inay hor socdo saa loo hor socdo ayaa fiican baa markaa culamada madhabku ay leeyihiin hadduu markaa xadiidkaa dee ma mursalba mise waa mutasil baa laysku hayaa markaa dadka badankoodu mursal ahaan bay u wariyeen almuhim shaaficiya saasay jeclaysanayaan xadiidkaa iyo aaaar kale oo saxaabada ka sugan cumar bnkhaaab iyo abubakar iyo ka suganna kasoo aroortayna way haystaan iyo saxaabo kale oo badanba waxaa kaloo xagga min xayu macuul agkaas aggii manquulke min xayu lmacquulna waxay yidhaahdeen dadkan janaasada raacayaa waa ergo ergaduna qofka miyay ka horeysa mise way ka dambaysa cid ku raacaysa kaaga ergeynayso ma isagaa horta u horgelaya mise adigu koranaya gal waan kaasoo dabagelayaa dee isagaa kaa horeynaya soo ma isagaa kaa horeynaya markuu galaad adiguna dee waa daba socota ku daba dhuumanaysa isagaa daba socota markaa dadkani waa erga baa la yidhi ergadu way ka horeysaa cidday u ergeynayse ha ka horeeyaan hana u dhowaadaano dee qariib u ah hadaad kasii tagta xabaashii janaasada lama socoti maad raacay inaad la socotaa la doonayaayo qofka caadiyada ku arka ohan la socda qofka saa kuu waa inuu odhan karayo janaasadu la socda waa inaanad ka fogaanin haddii ay dadku badan yihiin mooyaane dadku badan yihiinoo dee saxmadii la kala durko oo janaasadii looga fogaado laakiin de waxa kaa xigaaba ay dad uun yihiin mushkilad ma laha wuxuu yihi yudfana uma yudfanu markaa kadib markii dee maarata lasoo qaaday halkaa la keena xabaashii la dul waa la aasayaa wa huwa aasku fardun cala alkifaayati waajib weeyaan fardu kifaaya weyan bilijmac ijmac baaba lagu soo guuriyey dafnu maarata qofkii muslimka ahaa in la aasaa inay waajib tahay minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum idaan idinku celina waa xukun ilaahi subxana wa tacaala in dhulkii laynagu celiyo oo dhulkii laynagu aaso wlwlaa sida mudani an yatawalaa daalika waa inuu arintaasi u qumo man yatawalaa gaslahu cidda maydhigiisa tawaliyeysa ayaa qabriga dhigidiisana iyaga ayaa u mudan in loo daayo wa an yakuuna cadaduhum witran tiradooduna inay dhinaato ayaa fiican labadaba waxaa laga qaadanayaa dee nabiga calayhi salaatu wasalaam aasidiisii oo dee dadkii maydhay fadl ibnu cabaas iyo ali bn abi aalib iyo cabaas laftiisoo la joogay bay ahaayeen xabaasha markii la dhigayay nabiga calayhi salaatu wasalaamna isla saddexdaa inay dhigeen ayaa abu daawuud iyo ay soo warinayaan riwaayaadka qaarkood oo cabdiraxmaan ibn cawf ku darayna way jiraan markaa riwaayaddaa alaaada sheegaysa iyo tu kaloo khamse sheegaysa iyo ayay qaadanayaanoo dee witriguna sidiisaba tiro la jecel yahay buu ahaa marka iyagaana maydhay oo inagii soo marnay de awliyad maarata awla naas bikaslihi inay dadkiisii yihiin iyagaa nabiga maydhay caleyhi salaatu wasalam iyadoo raggii ka fadli badnaa ay joogaan abubakar ka fadli badan yahay cumar ka fadli badan yahay haddana iyaga ayaa tawaliyey nabiga caleyhi salatu wasalaam mayrigiisii iyo sidoo kale iilka dhigidiisiiba halkana waa sidii oo kale wa an yudfana binahaar waxaa la jeclaystaa in maalinnimo aasku dhaco qofka habeennimo la-aas nabigu alayhi salaatu wasalaam waa diiday oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam nahyi baa ku soo arooray inuu diiday in habeennimo dadka la aaso marka tacliil baaba ku jiray xadiidka saxiix muslimkao xataa yusallaa calayh ilaa inta lagu tukanayo yaan la aasin macnaheedu waxa weeye habeenkii dadkiibaa yar dadkii ku tukanayay ee ay dadku ku tukan karaan lakiin haddana nahyigaasi waa lilkaraaha un baa la yidhio dee xaaraan ma aha oo de gabadhii masjidka ka shaqaynaysay ama qofkii masaajid ka shaqaynayay xadiidkii aynu soo sheegaynay habeenimaa la aasay oo nabigu alay sla kii aan ogaanba wa an yucamaqa alqabru qadra qaamatin wa bastatin waxaa la jeclaystaa an yucamaqa alqabru xabaasha in la dheereeyo oo iyadana amarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam baaba laga soo wariyey ixfiruu waawsicuu waacmiquu qoda ballaariya dheereeya inuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qadra qaamatin wa bastatin waxaana la dheeraynayaa in joog iyo gacan fidin leeg gacantaag qof yani qof muctadila oon gaabnayna dheerayna qof dhexdhexaada joogii iyo weliba gacantoo la kor u taago inta intaa leeg in markaa xabaashi la leekaysiiyo ayaa fiicano qadra qaamatin wa bastatin tanna waxaa laga qaatay cumar bn khaaab radia allahu tacaala canhu ayaa alxasan اlbasri de markaa munqaic baabu noqonayaa uu ka wariyey in uu dardaarmay in qabrigiisa intaa la leekeysiiyo wa an yudfana fi laxdi waxaa la jeclaystaa in il la qodo oo ilka qofka lagu aaso ilaa an takuuna alardu rakhwatan inuu dhulku yahay mooyaan dhul jilicsan oo dumaya markii iilkii la duwo fa tushaqu hadday tahay dhexda ayaa qabaaljeex laga samaynayaa wa waxaana lagu aasi meydkii fii shaqihaa qabaaljeexaasaa ayaa markaa lagu aasi laxdiga ayaa wanaagsanoo de waa kii saxaabigii sacd abi waqaas radi allahu tacala canhu markuu sii dardaarmay lahaa ilxaduu li laxdan wansibuu calaya alabina nasban kama sunica birasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam fii saxiixi muslim iil ii sameeya oo duwa xabaasha ii duwa sidoo kale lebankana igu dul dhiso oo yani iigu qariya iilka sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sameeyey saasuu yihi markaa dee sidii nabiga lagu sameeyey baa markaa fadli badnaanaysa markaa laxdigii allaxdu lanaa washaqu ligayrina anagoo bay soo aroortay iyada lafteedu laxadka inagaa le qabaaljeexana dadka aan inaga ahayn baale marka waxay culimmadu yidhaahdeen haddii dhulku adag yahay oo uu isxajinayo dee ilkii baa la duwaya ilanmadu mar haddii aan laga cabsi qabin inuu isku duwo laakiin haddii dhulku dhul jilicsan uu yahay oo markii iilka la duwo haga qaybtaasi ay dumayso dee ayuunbaa qayb yar oo kale haddana laga jeexaya oo qabaal oo kale ah intaa markii la jeexo ayaa markaa la hagaajinaya meydkiibaa la dhex dhigaya haddana waa la dul dhisaya waa loo dhisaya leban baa lagu dhisayaa sidii sanduuq oo kale ayaa loogu samaynaya de ciiddu tusha lagagama daadinayo wuxuu ihi wayusalu lmayitu waxaa laga soo siibayaa meydka min qibali ra'sihi xagga madaxiisa ayuu naxashka uga soo baxayaa ila alqabri saasaana qabriga loogu sii daynayaa wayusajaa waxaa lagu daboolayaa bihawbin cinda idkhaalihi alqabr marka yusalu lmeyitu min qibali ra'sihi ila alqabr meydkii sida loo soo sido naxashka lagu soo sido waxaa la dhigayaa waxaa la dhigayaa xagga lugaha xigta yani marka hadhow toolobeydka iilka la dhigo dee lugihiisii dhinacbay marayaan qibladaa loo jeedin doonaa dhanka midigna waa loo jiifin markaa lugihiisii inagoo kale de galbeed bay marayaan markaa xaggaa galbeedka xabaasha galbeedkeeda waa in lasoo dhigo laxashka iyadoo markaa madaxiisii xagga qabarka uu soo xigo innaga inta badan waxay sameeyaanuun xagga qibladaabay dhigaanba oo dee maalkii laxashkiibaa dhinaca ka furmaya deetana calaa dhinac bay usoo daayaanoo saas bay ugu soo daayaan lakiin sida fiican haddii ay suuragal tahay laxashida laftoodana in loo sameeyo kuwa ka furmay aggan madaa ka furmay aggan madaxna ay ka furmi karaan xaggana ay ka furmi karaan oo markii laxashka laga soo daynayo sidaa loo soo gudbiyo markaa deetna waa weyaan looga soo saaro xagga madaxa looga soo saaro laxashka oo laxashkiina markaa xagga galbeedka uu yaallo weeyaan sunnadu waxaa markaa arrintaasi ay ka sugan tahay saxaabigii cabdillahi bn yaziid alkhatmi radia allahu tacaala canhu saxaabi kale iyadoo la aasay ayaa intuu xaggaa soo dhigay min qibali rijli lqabri buu soo dhigay kolkaasuu saa u soo geliyey markasu yidhi hada min asunna sunnadu waa sida wa yusajaa bithawbin cinda idkhaalihi alqabra waxaa lagu daboolaya lagu qarinayaa maro go ayaa xabaasha lagu qarin marka qabriga meydkii la gelinaya ila laga yaaba in kafankii meel ka faydo iyadana nabiga alayh الsalaatu wasalaam inuu sameeyey ayaa la soo wariyey wayaquulu اladii yudkhiluhu اlqabr qofka qabriga gelinaya wuxuu odhanayaa bismi اllaahi wacalaa milati rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wala alih wasalam magaca ilaahay baan ku dhigayaa miladii iyo diintii nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaamna dee waanu ku taaganahay oo waan iyadaan markaa waxa weyaan dabaqayna iyaduna rasuulka alayh الsalaatu wasalaam baa laga soo guuriyey tirmidi iyo keyrkii baa warinay wayudjacu waxaa la jiifin meydka calaa janbihi laymani dhankiisa midig baa loo jiifin waa sunni wa yuwajahu ila lqiblati ama mustaqbila alqiblati sida nusakta qaar ku qoran xagga qibladana waa loo jeedin iyadu waa waajib sidaana iman doonta qiblatukum axyaan wa amwaata wa yuudacu taxta ra'sihi madaxa waxaa loo hoos dhigi labinatun leban ama dhoobo la adkeeyo sidii lebanko kale ayaa markaa ama dhagax ayaa loo dhigayaa bay leeyihin xagga madaxiisa oo ilan barkimo iyo wax looma dhigaye wax markaa de madaxii soo yar ayaa loo baahan yahay markaa maadaama barkimooyinkii waxyaalahaasi mikhadaadkii waxaa aan la rabin meesha laga ogolayn ama ay karaahiyaba yihiin waxaa la samaynayaa dhoobada markaa sida lebanka kale laga dhigay ayaa markaa loo dhigaya wa yufdaa waa loo banbixinayaa bikhadihi dhabankiisa ilalardi dhulka waxba laga xigsiin maayo kafanka intan waa laga qaaday wa yunsabu calayhi labanu nasban waxaa dee tana lagu dul rasaynaya la taagayaa labankii iyo jaajuurkii ayaa dee tana iilkii loo taagayaayo lagu adkaynaya oo meelaha daldaloolkana la gufaynaya dhoobo iyo lagu gufaynaya waa la qarinaya si ciidda hadhow lagu soo shubaya aanay meydka ugu daadanin wayuxaa calayhi turaabu bilyadi markii intaasi la dhameeyo gacmaha ayaa ciidda la dariyo lagu xaigu waa in lagu sayro lagu shubo gacmaha ayaa la dari ciidda alaa xaayaatin saddex goor qof waliba inuu gacmihiisa saddex goor daro oo ku shubo dadku u dhawe marka xabaasha u dhowe intaan majarafadaha lala boobin weeyaan ayaa markaa horta taa la samaynaya uma yuhaalu turaab kadib baa lagu hoobinayaa calayhi dushiisa qabriga bilmasaaxi majaariftii ama jarafadihii iyadoo markaa la isticmaalayo masaaxi waa jamcu misxa waa mijrafadii waa afcarabi undi waa aalatuljarf jarfiguna de waa goyntii iyo qaadidii weeyaan markaa majaariftii ayaa deetana haddana ciiddii dee lagu boobaya wa yurfacu lqabru abcan intan de iyaduna nabiga alayhi salaatu wasalaam ka sugnayd inuu markaa xahayaadkaa nabigu alayhi salatu salaam uu sameeyeyo xaha min qibali ra'si اlmeyti alaa xaggii madaxa nabigu ka taagna ayuu saddex goor gacanta daray ciiddiiyo xabaasha ku shubo wa yurfacu اlqabru can اlardi qadra shibrin waxaa la kor qaadayaa xabaashii laga sarraysiinayaa qabriga ee ama dhulka afwan dhulka laga sarraysiinaya xabaashii waxaa dhulka laga sarraysiinayaa qadra shibrin taaka in leeg intaa leeg ayaa la sarraysiinayaa sidii qabrigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibeynkiisaba laga dhigay marka dhulka lagu simi maayo dee u qarsoomayaa qabrigi lana dheerayn maayo oo laynama farin axbaashaa sidaa caadiga ah in markaa laga dhigo oo aan la dheerayn oon taalooyin iyo wax laga dul dhisin weeyaan sharcigu wa tasdiixuhu in baarkiisa la simo oo la kurusayn ayaa afdalu ka fiican min tasniimi sida maarata nusakda qaar ku qoran in qaabkii kuruska loo sameeyo oo sidii kuruskao kale xabaasha laga dhigo ee waxaa ka fiican in la simo dusheeda kor baa loo taagayaa kadibna waa la simaya waana sidii qabriga nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibeynkiisuba ay ahaayeen wa yurashu calayhi اlmaau biyo ayaa lagu rushaynaya xabaashii nabiga alayhi salaatu wasalaam qabrigii inankiisii ibraahim inuu sidaa ku sameeyey ayaa mursal ahaan loo soo wariyey qubuur kaluu ku sameeyana waa la soo wariyey sida axbaashii sacd bni mucaadi radia allahu tacaala canhu iyo sidoo kale cuhmaan bni madcuun intaba inuu rusheeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa lasoo guuriyey maqsuudkuna waxa weeyaan baa la yidhi in ciiddii la adkeeyo ciiddii markaa ay qabsoonto oo aanay dabayshu ka dulqaaday walaa yujasasu lqabru xabaasha lama nuuradaynayo nuurad lama marinayo lama cadaynayo sibir iyo kuwaasina iyaguna waaba kasii daray walaa yubnaa calayh lama dhisayo oo waa diido nabigu alayhi salaatu wasalaam waa diiday in xabaasha la dhiso iyo in la nuuradeeyo iyo in wax lagu dul qorqoraba marka intuba karaahiyo weeyi haddii meelo gaara ay tahay haddii xabaashii guud ay tahayna waaba xaaraan bay leeyiin binaagi dhismihii xaaraan buu oo lama ogol walaa yudfanu snaani fii qabrin laba xabaal laguma wada aasayo qof walba xabaal baa lagu aasayaa u gaara ma xaaraan baa mise waa karaayo oo isku yar qabanayaan laakiin waxay u badinaa inay xaaraan tahay halkan waa loga fii qabrin waxaa loogala jeeda yani fii laxdin weeyaan iil keliya laba mayd laguma wada ridayo ee eh, haddii xabaashii laba iil loo sameeyo oo dhinacii qibladana mid la xijisiiyo dhinacaa dambana mid kale loo sameeyo iyadu sidii fiicnayd un baan ahayn laakiin iyadu basi ma yeelanayso dabcan dee labadaba qibladaa loo jeedin doonaa laakiin midna xabaashi buu ku soo jeedaya midna wuu ka sii jeedaya laakiin labaduba dee qiblada inay u jeedaan waa waajib ilaa lidaruuratin buu yidhi haddii dani ay kalifto mooyaan oo laga maarmi waayo meydkiibaa fara badan mid kasta xabaa looma qodi karo de markaa iilkii keli ahaa ayaa laba mayd lagu wada ridaya dabeetana markaa waxaa loo yar dhexaysiinayaa ciid marka iilkiiba dee la yar dheeray maydkii horaa lagu ridi ciid yar iyo laban iyo waxbaa la samayn haddana maydkii labaad baa la dhigi labankii guud baa markaa haddana lagu qarin iilkii wa yuqadamu waxaa la hormarin alasanu ka dada ah da ahaan weyn alaqra'u ee quraan akhriska ama quraan maarata aqoonka ah ayaa ila alqiblati xagga qiblada loo hormarinaya macnuhu waxa ki kii afdalka ahaa ayaa la hormarinaya marka haddii quraankii iyo dayta ku kala fadli badan yihiin de quraanka kii quraanka ku maarata fiicnaa ayaa la horraysiinaya agga qiblada la xijisiinaya ka kalena waa laga dabagelinaya hadday isku mid yihiin laakiin ay kala wen yihiin kii da weynaa ayaa markaa xagga qiblada maraya laakiin waxaa la yidhi kolkan aqra'a ah la horreysiinayo maarata iyo aclamka kan cilmiga badan la horreysiinaya waa markaanay asal iyo farac isu ahayn amaa haday asal iyo farac isu yihiin aabbe iyo inankiisi aabbaha la horreysiinaya aabbe iyo inankiisi hadday yihiin aabbaha la horreysiinayaa oo xurmada aabbanimada ayaa keenaysa qofku aabihii kama hormarayo wuxuu yihi wadafnu fi lmaqbarati afdalu dabcan tanna nabigay ka sugnayd alayhi isalaatu wasalaamu dee markii shuhadaa uxud toddobaatan saxaabi baa la dilay toddobaatan xabaalood in la qoday noqoto dadku dagaal bay ka soo baxeen waa daalayi in markaa labalaba loo aaso ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ogolaaday deetana wuxuu weydiinaya marka laba loo keenaba koodeebaa qur ku fiicna marka kaa laydha ayuu markaa qadimayay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wاdafnu fi lmaqbarati afdalu in xabaalaha meydka la geeyo ayaa ka fiican in meel gaara lagu aaso maxay uga fiican tahay dee xabaalaha waa la booqanayaa waa la siyaaranayaa ciddii siyaarataaba way ducaynaysa meeshiisan gaarkaa laakiin de dad gaarunbaa ku soo maraya marka halkaa muslimku wada imanayo ee ducada muslimka o dhan uu ka helayo ayaa ka wanaagsan ama beertiisa lagu aaso ama gurigiisaba lagu aaso way banaan tahay laakiin saasaa ka fiican fa fain dufina haddii meydkii la aaso halkan markaa wuxuu ka gelayaa soo qufidda meydka lasoo qufayo goormay banaanaanaysa fain dufina haddii meydkii la aaso min gayri ghaslin iyadoon la maydhin unbaa la aasay iyadoon la maydhin haddii meydkii la aaso aw ilaa gayri اlqiblati ama waaba la maydhaye markii xabaasha la dhigayay dad iska jahalaa juhalaabaa meesha aasayeyo qibladaba umay jeedin iyagun ba isku soo jeediyey kolkay iilkii dhigayeen iyagu baa isku soo jeedsanun u udhigeen iyagubu soo eegayeen nubisha waa la qofi dib baa loo qoday xabaashi wa wujiha ila alqiblati wausila kii aan la maydhin waa la maydhi wawujiha aan iblada loo jeedin qibladaa loo jeedin laakiin waa goorma waa haddaanu meydki isbedelinde hadduu isbedelay googo oo qufid soo qufidii inay dhib soo kordhisa mooyaane aan waxba laga faa'iideynin marka xaaladda ayadaa xaruumo bay leeyihin xaaraan buu noqonaya soo qufidii xaaraan bay noqonaysa wuxuu yidhi aw lam yusalla calayhi fain dufina haddii la aaso walam yusalla calayhi iyadoo lagu tukan waa la maydhay waana la kafanay salaaddii unbaa la ilaawey halkan waabay ka dhacda kuwa ilmo yar aasay salaadba may xasuusana kolkay maydha inay kafaneen bay soo aasay markaas la soo hadleen oo horta waanu aasnay uune lagumama tukanato ilmaha maxaa <laughs> sax maaha waa waajib intaan la aasin in lagu tukado ama ilmo yaraad ama qof weyn ha aado kol hadduu nolol kusoo intaan la aasin in lagu tukadaa waajib hadday haddaba dhacdo oo iyadiioo aan lagu tukanin la aaso aw lam yukafan ama aan la kafaninba iyadoon la kafanin un la aaso lam yumbash lama soo qufayo lama soo qufayo hadda maxaa la samaynayaa kafankii isaga dasalka saasaa loogu daynaya wa sulliya cala alqabri xaggii salaadiina lagu dul tukan illa wanagii soo lagu dul tukan kafankiina kafanka waxaa la yidhi maqsuudkiisu iyo ujeeddadiisuba astur bay ahayd dee iminkana meydkii miyuu kashifanya mise waa asturan yahay kol aasay dee wuu asturay oo xabaashaaba qarinaysa baa la yidhi astur unbaa loo jeeday asturkiina waa xaasil waxba la soo qufin baa waa la oo in la kafanay ahayd oo waajibku ahaa laakiin imika lasoo qufi maaye salaadiina dushu baa lagaga tukan daa lagu tukan waayahay intaaba waxay ahayd arimo nabshi keensan karo oo amada la isweydiin karo ma loo soo qufayaayo xaggii xaquuqdii meydkaa arimo kaloo loo soo qufi karaa ma jiraan wuxuu yihi wa in waqaca fi lqabri xabaasha hadduu ku dhaco shay un lahu qiima wa iimale nubisha waa lasoo qufi waukhida waana lasoo saaro xabaashii markii ciidda lagu rogayay baa nin fargal baa kaga dhacay dahab ama iilkiibuu ku dhacay de maxaa la samaynaya waa lasoo qufay dib baa loo soo faqay waa lasoo saaray ninkan fargalkiisu waa xoolo weeyaan marka waxay yidhahdeen wain qallat qiimatu hadday doonto qiimadu wax yarba ha ahaato iska aan buurnayn kol haddii xuquuq bani aadan ay meeshan ku dhacdo ama lagu kafanayba kafan qof kale lahaayoo aanu fasixin waa la soo qufaya qofkan kafankiisii waa loo soo saaray waxaa la mida bay yidhaahdeen haddii intaanu dhiman maalan uu wax liqay qof leeyahay dahab qof leeyahay baabuu liqay kaasuu dhintay de xaalada ayaad qofka ihahdo n ninkan calooshiisa halaiga soo saara kafanki ee mxuahayaan baalki khaatabkayga hala soo saara hadduu yihaahdo waa la dilaacinaya loo soo saaraya inta loo dilaaciyo ayaa loo soo saaraya muxuu yihi wa in balical meytu haddii meydku uu liqo maalan xoola hadduu liqo ligayrihi cid kale leedahay shuqa jawfu calooshaa la dilaacinaya wa ukhrija waa la soo saaray laakiin waxaa la yidhi waa haddii aanay cid odhan waar annagaa ku siinayne meydka iska da haddaan la odhan bal hadday cidi tirahdo anaa ka damiino anaa bixinaya waxba markaa meydkii dilaacin maynaa la iska caso laakiin haddaanay cidi odhanin anaa bixinaya waa la dilaacinaya xuquuq bani aadan baa meeshan ku tacalluq xaqan bani aadan baa markaa la fuliyey waa waa soo saaray isagaa mutacadiya baa l isagaa liqay wa in maatat imra'atu masalaba masalay kuu dhiibtaaye hadday gabadhi dhimata buu wa fii jawfihaa waladu ilmana uu caloosheeda ku jiro turjaa xayaatuhu la filanayana in nolol lagu soo saari karayo shuqa jawfuhaa waa la dilaacinaya wa ukhrija waa la soo saaray markaa qaliin baa lagu samaynaya waa la soo saaraya ilmihi kadib baa iyadiina dee la tolaya haddana la aasay wain lam turja haddaan la filanayn ilmahaasi in nolol lagu gaarayo oo uu sii noolaanayo oo dee lix bilood ba wax gaaray aanu ahayn uur afar bilooda oo markaa un dhaqdhaqaaqii bilaabay bay ku dhimatay dhaqdhaqaaqii baan arkayna calooshii oo ruxmaysa markuu meydkii qofkii markuu gabadhi dhimato dee naqaskii baa ku dhagayo oo wuu firfirlaynaya wixiioo laakiin dee nolol la filayaa ma jirto xaaladaa iyadaa dee la turika waayahay waa la yska daynaya yacni la dilaacin maayo waayo haddaynu dilaacino markaynu la soo baxno wuu iska dhimanaya maydkiina waynu dilaacino ilmo nool noolna ma haysano markaa maxaynu faa'iide khasaarun baynu ku dhacnay laakiin musanifku wuxuu yihi turika calayhi shayu un waxbaa la dul dhigayaa xataa yamuuta ilaa intuu ka dhimanay waxbaa la duldhigayaa yani bir weyn iyo wax maaratay dedejiya dee geerida kol haddaynaa nolol ku gaadhayn maxaasaa loo samaynayaa waxaa loo samay waxaa laga yaaba in maanta lan iska firfirleeyo markaa inu sugno hala suga un haddii la yidhaaho in maanta dhan oo maydkii markaa aasidiisii ay raagto adu doono markaa de qofkii markaa dumar ahay ay isbedeshaba meydkeedii isbedelaba ayaaba dhici karaysa markaa si aan taasi u dhicin arrintii ha la dedejiyo oo wax markaa culus ha la saaro laakiin arintan aad baa looga horyimi dadka aadka u durayna imaamunawowi baa ka mida waa kalad buu yidhi waxaanay shabahdaa buu yidhi qolyihii yahuuddu waxay samayn jireene qofka marka naftu ku raagto ay hore naftu uga bixi weyda ay u dedejiyaan markaa sidaa lama samaynayo maxaa la samaynaya halkaasaa la ysaga daynaya la dilaacin maayo oo de faa'iidaan ku jira lana aasi maayo oo ilmo noolbaa meeshii ku jira waxna la duldhigi maayo oo dil deg deg u noqonaya marka waa la yska daynayaa ilaa inta naftu ka baxayso oo uu iskii isaga aamusay markaa kadib aa deetana la aasay wayustaxabu waxaa loo jeclaystaa lirijaali raggii ziyaaratu lqubuuri xabaalaha inay booqdaan waa sunne nabigeenuna calayhi isalaatu wasalaam inagu booriyey kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri alaa fazuuruuha war booqda xabaalaha fainnaha tudakirkum alaakhira aakhira idin xasuusinaysa ama fainnaha tudakkiru alaakhira laakiin waa lirijaali buu yihi raggii dumarkiina waaba xaaraan waa layi maya waa karaahiyana waa la yidhi mayana waa umustaxabna waa la yidhi mid walibana waxbuu meel dee maarata waxbuu raacay waxaa markaa muctamada karaahiyada dumarka waa loo karaahiyeystaa inay xabaalihii booqdaan waayo sabirkoodiiba adag way jilicsan yihiin inay adkeysan waayaan baa laga yaab marka waa karaahiyoba laakiin raggii mustaxab bay u tahay wayaquulu wuxuu odhanaya qofkii siyaartay rag iyo dumarba idaa zaara markuu siyaarto salaamun calaykum daara qowmin mu'miniin idin uu salaamaya dad yahow muslimiinta ihi waa nabadgelya dushiina ha ahaato wainaa in shaa allahu bikum wainaa in shaa allahu can qariibin bikum laaxiquun annana in sha alla dhowaan waa idiin imanaynaa waa idin soo hareerayna allahuma laa taxrimnaa ajrahum walaa taftinnaa bacdahum ilaahow ajarka siyaarada aanu soo siyaaranay ha naga walaa taftinnaa bacdahum iyaga dabadoodna allahayow hana fidnayn ayuu odhanay walaa yujlasu calaa qabrin xabaasha lagu dul fadhiisan maayo ama walaa yejlisu qofku ku fadhiisan maayo calaa qabrin xabaal walaa yaduusuhu kuna istaagi maayo ilaa lixaajatin in markaa uu dee ka maarmi waayo baahi ay u qabata mooyaane xabaalihii inuu qofku iskaga dul fadhiisto ama uu iska dul lugeeyo iska dul socdo iyadoon baahiyo u qabanin waa karaahiyo oo nahyi ku soo aroor haddii loo baahan yahay xabaal baa la qodayaa xabaashii ku wada hareeraysan dadkii meel ay maraan maaha inay xabaalahan soo dul maraan wa iska soo dul maraya markii xabaashii la qodaya waxaa loo bahan xabaal kale la dul istaago si xabaashii loo qodo haddii loo baahdo de waa waa la samaynayaa bay dhahdeen waa loo baahan yahay meeshanaba banaanto in la qotaa loo bahan yaho abaal laga sameey wayukrahu waxaa la necab yahay almabiitu fi lmaqbarati in loo hoydo xabaalaha qofku inuu xabaalaha isaga hoydo oo sidii qolyaha markaa suufiyada qaarkood ay samayn jireen in la ziyaartaa way fiican tahay oo dadka saalixiintaa ah qaarkood habeen barhka inay bixi jireen oo xabaalaha ay dul tegi jireen oo deetna naftooda soo wacdin jireen o haddana soo noqon jireen salaad inta habeenkaa uga hadha ay ku jiri jireen ayaa dee la tilmaamaa laakiin ay isaga hooyato xabaalihi waa karaahiye ba ilahay culamadu dee inaad saa isu cidlayso in marka dambe wax kaa raacaan baa laga khifatulcaqli ay kugu dhacdaba markaa ma fiicno baabu tacziyati walbukaa'i cala almeyiti halkan waxaa lagaga hadlayaa tacsidii iyo meydka in loo ooyo wa tustaxabu waxaa la jeclaystaa altacziyatu tacsidii taasidu waa lacag la bixiya may way noo iman doontaa qaabka wax loo taasiini qabla dafni aasidda dabadeed in loo tacsiyeeyo qofkii la sabi la sabirsiiyo ayaa ya a horteed baan dabadeed aaska hortii iyo wa bacdahu dabadiiba ilaa halaaثati ayaamin ilaa saddex maalmood laga gaarayo tacsida waa la sunneeyaa in qofkii meydkaa loo qofkii eh, mxuu ahay qaraabadii meydka iyo asxaabtiisii iyo in loo tacsiyeeyo qaabka loogu tacsiyeyna way iman doonta mar haddii meydkii uu dhintay dadkii waa loo tacsiyeynaya ama hal la aaso ama yaan la aas tacsidaasi waa ilaa goorma ilaa saddex maalmood bay ku eg tahay qofkii joogay qofkii maqnaa markuu yimaado isagu u tacsiyeynayaabaa wayukrahu waxase karaahiye ah markaa saddex mal waa loogu xadidaya wixii ka dambeeya qofku ka sabrayba maydkiisii xasuusinunbaba noqonaysaa murugagelin cusub inay noqotaaba laga yaaba wixii intaa ka dambeeya wayukrahu waa la karaahiyaystaa aljulus lahaa carabaha iyaba aada u sameeya in dadku ay tacsida u fadhiistaan oo waabay iclaamiyaanba tacsidii hebel bay ama tacsida waxaanu ku istiqbaalan aan ku qaabilaynaa bay yidhahdeen guriga hebel halkaano loogu imaado waxaas waa karaahiyo iska shaqayso hawlahaaga qabso marka waxa weeyaan aaska u dhammaado meel ha fadhiisan inoo in lagu yimaado halkaa lagugu taxsiiya ha karaahiyo weeye maxaa yeelay waana bidco oo salafkii saalixa ah ridwaan ullaahi caleyhi may samayn jirin waxaa kaloo keensanaysaa meeshaa la fadhiisanaya dadkaa isku imanaya waxaas in raashin meeshii lagu sameeyo dee waxaaba ku soo aroortay aaaarta qaarkeedna in arintaasi selafku raxmatullaahi calayhim iyo saxaabadii iyo ay niyaaxaba arki jireen nooc baroorta ka mida markaa taas waa layska ilaalinaya wayaquulu wuxuu odhanayaa fii tacziyati lmuslimi bilmuslim muslimkii markuu u tacsiyeynayo cidduu uga tacsiyeynayaana muslim ka geeriyootay ay tahay wuxuu odhanayaa acdama allaahu ajraka marka cazaahu macnaheed waxa wey wuu sabir sabarahu acdama allaahu ajraka buu odhan ilahay ajarkaaga ha weyneeyo wa axsana cazaa'aka sabirkaagana ha wanaajiyo wa gafara limayitika meydkaagana marka isagaa loo ducaynaya qofkan marka hore qofkan aad tacsiyanaysa horta isaga u ducaynaysa ducadiisaad soo horreysiinaysa kolkaad isagii u ducayso ilan isagaad la hadlaysaa ducadiisaad horta ku bilaabaysa meydkiina waad u ducaynaysaa wa fii tacsiyati muslim muslimkii marka loo tacsiyaynayo bilkaafiri gaal ka dhintay looga tacsiyeynayo gaal qaraabadiisiiya oo dhintay haddii looga tacsiyeynayo loo tacsiyeyn karaa waxaa la odhanayaa acdama allaahu ajraka muslim baad la ilaahay ajarkaaga ha weyneeyo adigu muslim baad wa axsana cazaa'aka sabirkaagana ilaahay ha wanaajiyo haye wakafara limeyitika imaad odhanaysaa meydkaagiina ilaahay hau dembi dhaafo may may maa kaana linabiyi waladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu اljaxiim wma kana istikfaaru ibraahiima liabiihi ila can mawcidati wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduwu lilaahi tabara'a minh ina ibraahiima lawaahun حليم muniib ina ibraahiima lawaahun xaliim nacam ina ibraahiima lawaahun xaliim soo arki maysid waa imika de waxbaa istaa isugu wada dhex rag waaweyn baa laga yaabaa inaad aragto iyo gaal dhintay ilaahay haw naxariisto waxyaalahaas marka aqri laa takhtara bimili haaulaa qaarkoodna waa laga ya xawaashida iyo meelaha qaarkood waxyaalo intay wax ka soo heleen ay markaa baahiyaanba oo la yihahdo iska caadi oo raxmatullaahi caleyhi la odhan karaa iyo wax noocaasa gaalka loo ducayn maayo dhigeeriyooda naxariis ilahina loogu ducayn maayo makfirana loogu ducayn maayo laakiin wixii isdhexyaacbay noqotay iyagiiba way inoo tacsiinayan baa loonaya way inoo ducaynayaanoo way inoo murugoonayaanoo cayn kale dee inaguna eh, saas kale maysaxma inagu diin baynu diintana na xelaysa iyaguba qawaaniintooda way ku adegyihin inaguna diinteena waa inaynu ku adkaano wa fii tacsiyati lkaafiri gaal haddaad u tacsiyeynayso bilmuslimi muslim ka dhintayna aad uga oo muslim ay qaraabo ahaayeen baa dhintay dee gaalkii ka murugoonaya ama ilmihiisii ama hooyadii ama ayuu noqon karaa soo ma markaa muslimkaa ka dhintay dee wuu ka murugeysay waad u tacsiinaysaa maxaad ku odhan ilaahay ajarkaaga ha weyneeya dee odhan maysid axsana allaahu cazaa'aka sabir fiican ilaahay ha ku siiyo wagafara limayitika meydkaagana ilahay ha naxariisto ila meydku muslim buu ahaa wa fii tacziyati alkaafiri haddaad gaal u tacsiyaynayso ood gaal kale oo ka dhintay uga tacsiyaynayso iyaduna way banaan tahay haddaanay inala dagaalsanayn xarbiyiin ahayn de dadkaa markaa inaga dhexaysa ay ahaayeen waad u tacsiyayn gaalkii gaalku ka dhintay laakiin maxaad odhan akhlafa allaahu calayk bedel ilaahay ilaahay bedel ha ku siiyo walaa naqasa cadaduka tiradaaduna isma dhinto tiradaadu isma dhinto maxaa markaa tirada isma dhintadan waxaan xaggee laga keenay waxay yidhaahdeen waxaa laga eegaya de dadka jizyaynu ka qaadaynaa tiradoodu markaanay isdhimin dee jizyadiibaa inoo dhammaystirmaysa haday tiradoodu isdhintana jizyadiibaa inagu yaraanaysa laakiin arrintaas imaamu nawowi wuu ka hor wuxuu yidhi arrintaa gaaladii inay markaa tiradoodu badnaato wax markaa lagu duceeye maaha ee waxa weeye akhlafa allaahu calayka daa iyo axsana ilaahay sabirkaaga ha wanaajiyoy intaa mooyaan wa kale yaan lo odhan wayajuusu waxaa bannaan albukaau cala almeyiti meydka in loo ilmeeyo ama loo ooyaba oo xataa qofkii yani cod yaroo khafiifi uu ka soo bixi karo min gayri nadbin isagoo ki kan ahaayey ki kan ahaayda aan hayno aan ammaan ku ooyeyn nadbigu waxa weeye in amaantii nooc markaa dee muruga muujina kii geesiga ahaa kii maxayga ahaa alla kii maxayga ahaaba ah la guro taasaa nadbi la yidhaahdaa marka waa baroortii laakiin baroortu dee waxa weya waa codkaa kor loo qaadayaa baroor la yidhaahdo nadbigan codka kor loogu qaadayo weeyaan markaa niyaaxadu af carabiga haddaynu markaa baroor ku fasiro laakiin nadbigu wa hadalkan laleeyahay waa nadbigi codkan kor loogu qaadayaana waa niyaaxadii iyo markaa baroortii min ayri nadbin iyadoon markaa nadbi la samaynaynin oo aan markaa qofka ammaantiisii sidaa loo tirinaynin muruga muujinta ah walaa aan la barooranayna waa layska ilaalinaya waa xaaraan bal dee dembiyada waaweyn ayay kamid yihiin nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi laysa mina man darba اlkhuduud washaqa اljuyuub wadacaa bidacwa اljaahiliya naga mid maaha cidda dhabanada garaacda ama shafka garaacda washaqa ju maryaha jeexjeexda wa dacaa bidacwa aljaahiliya wixii ahlujaahiliyadu ay ku qaylin jireen ku qayliya naga mid maaha bui nabigu calayhi isalaatu wasalaam wayustaxabu waxaa la jeclaystaa liaqribaa'i ilmeyit dadkii meydka qaraabadiisa ahaa iyo wajiiraanihi dadkii jaarkiisa ahaa an yuslixuu acaaman raashin inay u sameeyaan liahli lmeyiti meydka dadkiisii eeg waa la isugu imanayaa meesha wax lagu cunayaa maaha dadkii laga dhintay in raashin loo kariyo iyagu mashquulsan murugeysaynana waxba karsan baa laga yaaba marka in dadkii jaarka la ahaa iyo dadkii qaraabadooda yar durugsan ahaa ilan intii murugeysnayd maaha hadda laga hadli maayo walaalihii midkii kuwii ka yar durugsanaayadda iyagu maaragtay culayska geeridani aanu iyagu markaa sida kuwan ufuushay aanu iyagana u saarnayn inay intay u yimaadaan caawiyaanoo ay markaa raashinkii u diyaariyaanoo weliba ay ku yar darqiyaan inay cunaan oy cunsiiyaan ayaa la jeclaystaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markii jacfar ibn abi aalib uu dhintay isnacuu liaali jacfarin طacaaman buu yihi waa reer jacfar cunto u sameeya faqad jaaahum maa yashqaluhum wax mashquuliya ayaa u yimid buu uri nabigu alayhi الsalaaةu wasalaam hada wslى اllah wslm alى nabiyina mxamed wallah aclam